alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin w sala allahu calaa muxamadi wacalaa aali muxamed w salama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wacallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbaalan calayna wagfir lana waliwaalidina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin waxaynu ku soo jirnay tafsiiru suurati almaa'idaynu ku soo jirray waxaynu joognay aayadda saddex iyo sagaashan iyo aayadaha ka dambeeya aayaddan laysa cala aladiina aamanuu wacamiluu asaalixaati junaaxun fima tacimuu idaa ma taqow wa aamanuu wacamiluu asaalixaat alaaya macnaha guud waa sharaxnay muraadka looga jeedo waxaa dhacday saxaabada qaarkood sida qudaamatu bnu madcuun iyo markaa jamac kaloo weheliya ay dhici karto qaarkood taabiciin inay yihiin ayaa waxa dhacday wakhtigii cumar bnu khadaab bay waxay cabbeen khamri waxaanay u fahmeen khamriga inuu dadka muttaqiinta aan dhibi ku sugnay inay cabbaan iyagoo aayaddan awilanaya ata'awul waa la soo qabtay dabeedna aayaddan bay deliishadeen waa qudaamatu bnu madcuun baa ka mid a ah, oo saxaabi bedri ah beder ka qayb galay markaasaa cumar wuxuu ku yidhi low itaqayta allaaha wuxuu yidhi akhta'ad istuka alxufra dabadaad godka la seegtay buuhi haddaad ilaahay ka baqi lahayd khamre maad cabtiin aayaddana waxaa ku sugan idaa mataqaw wa aamanuu wa uma ataqaw wa uma ataqaw wa saddex goor baa taqwada lagu soo celinaya marka macnaa aayadda aan looga jeedin bay ka fahmeen aayaddu waxay ku saabsanayd sida sabanusuul kuma caddaynaayo dad khamriga cabbi jiray intuu khamrigu bannaanaayo xalaasha ahaa ee aan la xaaraantinimaynin ee xalaalnimadii hore uu ku sugnaa dad cabbi jiray oo dabeedna sidaa ku dhintay amaba lagu dilay iyadoo weli khamrigii aan la xaaraantinimayn markaasaa waxaa la yidhi hadduu rijsi yaho qurun yahay khamrigu dadki iyagoo calooshooda uu ku sugan yahay khamrigu dhintay maxaa xaalkoodu noqonaya markaasaa la caddayn iyaga markaa inaan dembi korkooda saarayn waayo markaa ay cabbayeen lama xaaraantinimayn taxriimka ilaahay xaaraantinimeeyuu khamrigu xaaraan ku noqday ee markii hore wuxuu ahaan jiray mid bannaan buu ahaan jiro mubaaxa cahdigii madiinaha markaa la xaaraantinimeeyey markaa dee in loo fahmo markii la xaaraantinimeeyey dabadeed aayadda in laga deliishado ama ay deliil u tahay loo qaato khamradii haddii la cabo dhibaatayna ku sugnayn waa arrin khalada waa ta'awul qaldan weeye cumar wuxuu la tashaday saxaabadii waxaana markaa ay kula taliyeen oo yidhaahdeen toobad weydii oo ka soo noqda dheh hadday ka toobad keeni waayaan markaas waxa weeye ha la dilo gaalnimo ha loo dilo hadday ka toobad keenaanna xadkii ha laga jaro xaddu shaaribi alkhamri marka ta'awulku kama badbaadinaya xadkii laakiin wuxuu ka badbaadinayey yacni markaa gaalnimo in lagu xukumo ayuu ka badbaadinayay markanna waxaa lagu samaynaya waxay ahayd yacni isaalatu shubha in arrinka loo caddeeyo oo shubhada laga suuliyo oo waxay awilanayaan la caddeeyo inaan daliil ugu sugnayn waa ka soo noqdeen waa ka toobad keeneen kadibna yacni xadkii baa laga jaray xaddu shaaribi alkhamri marka ta'awilku wuxuu ka mid yahay waxyaalaha qofka lagaga baajiyo yani markaa kufriga in lagu xukumo allah waxa uu yidhi laysa cala aladiina aamanuu camiluu asaalixaat laysa cala aladiina aamanuu kuwii rumeeyey korkooda ma ahaan wacamiluu sameeyey asaalixaati camalladoon wanaagsan sameeyey junaaxun wax dembi fii tacimuu waxay cuneen akaluu ay cuneen oo min alkhamri khamri ah walmaysiri iyo khamaara qabla taxriimi xaaraantinimaynta ka hor ay cuneen intaan la xarimin intaan la xaaraantiniman wixii ay cuneen ee ama khamriga ama khamaara ah, dembi kuma qabaan waayo markaa xaaraanba may ahayn idaa ma mataqow goormayna dembi ku qabin idaa ma mataqow hadday ka baqaan yacni markaa oo iska ilaaliyaan muxaramaadka oo allah ay ka baqaan maadu waa masiida litawkiid maada tawkiid ahaan baa loo ziyaadiyey macnuhu wuxuu u dhacayaa un ida taqow laakiin tawkiid buu faa'iideynaya oo idaama taqow waa ablaqu waa ka xeeldheeraansho badan tahay yacnii ida taqow haddaad aragto idaadaasoo maadaasi ka daba dhacday waxay faa'iideynaysaa tawkiidunbay faa'iideynaysaa tawkiid ayuunbay faa'iideynaysaa waatii ay bayd ku odhan jireen yaa taaliban khud faa'ida bacda ida maa zaa'ida yaa taaliban khud faa'ida yacni ardayow faa'iide qaado bacda idaa maa zaa'ida idaa dabadeed maa zaa'ida maa waa zaa'idu waa masiida litawkiid baa loo jeeda idaa mataqow a ida taqow hadday iska ilaaliyaan ataqwa min alwiqaaya almuxaramaati waxyaalaha xaaraanta iska ilaaliyaan wa aamanuu ay rumeeyaan wa camiluu ay sameeyaan alsaalixaati alacmaal alsaalixaati camalladu wanaagsanna ay sameeyaan suma taqow intaa dabadeed allah ay ka baqaan oo muxaramaadka iyo mukhaalafaadka iska ilaaliyaan cisyaanka wa aamanuu ay rumeeyaan habatuu cala ataqwa waliimaan horaa taqwada loo soo sheegayo iimaankaba laakiin marka labaadee la soo celiyey maxaa laga tilmaamayaa waa inay ku sugnaadaan taqwadii iimaankii oo marka lala yimaado iimaan iyo taqwo dawaamka la sii daa'imayo lagu sii sugnaanayo oo la joogtaynayo iimaanka iyo taqwada wuxuu noqonayaa dee taqwo iyo iimaan lala imanayo zamanada dambe ya mar qofku inuu la yimaado kuma filla waa inuu ku sugnaadaa uu joogteeyaa ilaa dee uu ku dhimanayo inama alacmaalu bilkhawaatiim uma taqow intaa dabadeed allah ay ka baqaan ama muxaramaadka ay iska ilaaliyaan liajli illahi isaga ilaaliyaan wa axsanuu ay wanaajiyaan alcamala camalka ixsaanka camalka ay wanaajinayaanna waxaa soo gelaya ikhlaaska iyo mutaabacada ayaa soo gelaysa waxaa soo gelaysaa yacni derajadii korraysa ee ixsaanka oo ah marka waxa weeye martabata almuraaqaba an tacbud allaha kaannaka taraahu fain lam takun taraahu fainahu yaraak inaad allah u caabuddo si aad arkayso oo kale aad u caabuddo kaannahu inaad arkayso fain lam takun taraahu fa innahu yaraak haddaanad ahayn mid arkaaya maba tihide yacni waxaad u caabudaa adoo yaqiinsan oo istixdaaraya oo qalbigaaga ku soo xaadirinaya inuu allah ku taalacanayo ku arkaayo fa innahu yaraak wallahu yuxibu almuxsiniin wallahu allah yuxibu wuxuu jecel yahay almuxsiniina kuwa samafale ayuu jecel yahay bimacnaa yusiibuhum waa ajar siinaya sawaabku waa abaalmarinta marka ajarsiinta ah ee xasanaadka laga abaalmarinayo yacani wuxuu ku awilay maxabbada ama jacaylka muxsiniinta allah jecel yahay inay tahay sawaabinuun oo yacni markaa sifatulmaxabba in la sugo ayaa saxan yacni laasimka ka dhalanaya weeye sawaabku laakiin haddii asalka uu ruuxu sugaayo asalka maxabada isagoo sugaaya laasimkana uu sheego dhibi kuma sugnaa laakiin de waxaa lagu yaqaanaa madhabul ashaacira sifatu lmaxaba inaynay allah u sugaynin ee ay markaa laasimka keliya sugayaan ay tahay wuu sawaabiyaa waa ajar siiyaa laakiin ilaahay waxba ma jeclaado yacni markaa sidaas ayaa macruuf ka ah oo sifatulmaxaba sife la yidhaahdo ma sugaan marka sawaabku waxay tahay sida saxani waa in sifatu lmaxabana la sugo laasimka ka dhalanayana la sugo laasimulxaqi xaqun xaq wixii ka laasimaa waa xaq isaabada ama ajarsiintu waa ka laasimaysaa laakiin asalka maxabadana waa in la sugaa ilaahay jacaylkiisuna waa jacayl aan la mid ahayn jacaylka makhluuqaadka kayfkiisa iyo qaabkiisana aynaan garanayn waxaa la marinayaa ariiqadii sifaatka kale la mariyey alqowlu fii bacdi sifaati kaalqowli fii bacdin sifaadka qaar waxaa laga yidhaahdaa kuwa kalena laga odhanaya waa qawaacidda markaysaga culammadu ay sheegaan ee markaa ku saabsan yacni alqawaacid yacni markaa sunniya qawaacidda ahlu sunnaha ama salafka inay sifaadka baab keliya tahay oo dariiq keliya la wada mariyo sifaadka ku soo aruuray kitaabka iyo sunnada oo in marka waxa weeye qaarna la sugo qaarna la awilo la yidhaahdo lama sugaayo siday yacni u soo aroortay loo sugi maayo waxay noqonaysaa nowcan maa tanaaqud ya waayo sifadan sida u soo arooray waxyigu ee u sheegay uu sifada kalena u sheegay waana baab ghaybi ah haybiyaadkana waxaa laynooga sheegay bes baynu ka garanaynaa allahna isagaa yaqaana sifaadkiisa oo garanaya marka waxaa weeye sifada uu iska sheego oo isagu uu sheegay waa in la sugaa tashbiihna noqon mayso sugista la sugaayo tashbiiha laga nafinaya tashbiiha ayaa laga nafinaya hmm. sifaadkao dhanna halkaasaa la wada marinaya hadday yad tahay iyo hadday weji tahay iyo hadday yadayn tahay iyo hadday rido tahay iyo hadday maxabo tahay iyo hadday markaa sifaadka kale tahayba yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow layabluwannakum allahu bishayin min asayd layabluwannakum ay wallaahi laamkaasi waa muwati'a lilqasam layabluwannakum allahu ilaahay idinku imtixaane oo idinku imtixaane oo idinku imtixaane nuunu tawkiidkii musaqalka ahaa ee shadnaa baa ku sugan marka waxaa laga qaadanayaa kaannahu ficilka in saddex goor lagu celiyo oo kale layabluwannakum allaahu ilaahay idinku imtixaane bishayin wax idinku imtixaanee yursilhu lakum idiin soo diraayo oo min asaydi ugaadha ka mid a sayd waxaa loo jeedaa facali bimacnaa mafcuul ay min almasiid waa ugaadha la ugaadhsanayo sayd mar waxaa loo jeedaa masderkii oo ugaadhsiga ah almasder saada yasiidu saydan marna waxaa loo jeedaa sayd bimacnaa masiid waa facliyo bimacnaa mafcuula ah. marka hadda waxaa loo jeedaa min asaydi ay min almasiid waxa la ugaadhsanaayo ka mida waa ugaadha laftooda ee maaha ugaadhsigii yacni ficilkii ugaarsiga ahaa ma waxaa laga tilmaamayaa ugaadha lafteeda la ugaarhsanaayo tanaaluhu aydiikum sayidkaasoo tanaaluhu ay gaadhayso aydiikum gacmihiinnu ay gaadhayaan waxaa bannaan jumlada tanaaluhu aydiikum tanaaluhu inaad sifo ka dhigto iyo inaad xaal ka dhigtaa labaduba ku bannaan maxay labaduba ku bannaanaatay asha ku jirta assayd ayaa waxay tahay jinsiya oo sayd mucayana loogama jeedo xagga macnahay nakiro ka tahay oo wuxun ugaadha ka mid a ugaadhaasi waxaweye way badan tahay mid mucayana ma aha mar waxaa la eegayaa ictibaarka inuu al leeyahay marka inuu al leeyahay marka la eego yacni jumlada daba dhacday waa la xaalayn karaa marka la eego xagga macnaha inay nakiro ka tahay la ashaa jinsiye ahayd mid machuud oo mucayano lagama tilmaamayo ya daata mucayano ah oo ugaadha ka mida oo iyadu ka soocan kuwa kale loogama jeedo marka waxa weeye waa xagga macnaha waxay ka tahay nakiro sayidkaasi wuxuu noqonayaa markaysa marka jinsi fara badan buu noqonayaa marka waa nakiratun fi lmacnaa waa nakira xagga macnuhu nakiro ka yahy mar haddii ashaa jinsiyadii ay tahay oo jinsi faa'iideynayso xagga macnaha ay nakiranimo noqonayso labada ictibaar baa ku banaananaya markuu shaacirku yidhi walaqad amuru cala llaiimi yasubuni yasubuni culammadu waxay yidhaahdeen xaal iyo sifa labaduba ku bannaan shawaahidda ka midta walaqad amuru cala llaiimi waxaan soo maray buu yihi markaysagaa kii la'iimkaabaa baan soo maraa buu yihi kii xumaa ya yacni markaa ayaan soo maraa waa shaksi la'iimo xun hmm. yasubunii xaaluu icaayayo ama la'iimkaasoo yasubunii icaayayo asha ku jirtaa jinsiye ahoo la'iim mucayano hebel ah maaha wuxuu u jeedaa mid kastoo la'iima oo xun oo icaayayaan soo maraan markaa saas aawadeed jumlada daba dhacday xaal iyo sifa labadaba laga dhigi karaa bishayin min asaydi shay ugaadha ka mida shaygaasoo yursiluhu lakum idin soo diray oo min asaydi ugaadha ka mida ay min almasiid tanaaluhu xaal ay gaadhayso saydkaas ama saydkaasoo tanaaluha ay gaadhayso ay isikaara minhu kuwooda yaryar ay gaadhayso aydiikum gacmihiinnu ay gaadhayaan oo aa qaban kartaan gacantaaba ku qaban kartaan hmm. wa rimaaxukum iyo warmihiinnu ay gaadhayaan alkibaara minhu kuwooda waaweynna haddaa markaa yacni liishaantaan oo waranka ku riddaysaan waranka waaba la gaadhaysaan alkibaara minhu wa kaana dalika bilxudaybiya taasina waxay dhacday markaa meesha xudaybiye markii lagu sugnaado xudaybiya waxa weeye waa yacni halka xilligii xaramku iska galaan darafka jidde xaggeeda ayaynay xigtaa waa halkan hadda shumaysi la yidhaahdo yacni markaa xaafadda shumaysi la yidhahdee hadda markaa maka ka mida wey halkaasaa lagu sheegaa marka xilligii xaramkaa iska gala laakiin nebigu wuxuu deganaa halka xilligaa ayuu deganaa xudaybiyana waxaa loo yidhi geed qalloocan baa ku yaallay shajaratu xadbaa oo tasgiiru xadbaa baa la tasgiiriyey xudaybiyay noqotay ya yacni labka marka la sheegaayo waxaa la yidhahdaa waa rajulun axdab waa nin tuur leh imra'atun xadbaa iyo qof dumara oo tuur leh xadbaa baa la odhanaya marka la tasgiirinaayo waxaa loodhanaya xudaybiya ayaa loodhanaya odhanaya haakada wa hum muxrimuun waxay halkaa ku sugnaayeen walxaal hum iyagu muxrimuuna ay muxrimiin yihiin oo ay cimro soo xidheen cimray ixraamnaayeen waa sannaddii ay doonayeen inay cumraystaan dabeedna quraysh iska hortaagtay inay markaa beytka ay gaadhaan oo galaan fa kaanat alwaxshu waatayru takhshaahum fii rixaalihim fa kaanat waxay ahayd alwaxshu yacni duurjoogta ugaadha ah iyo watayru shimbiruhuba takhshaahum qaar ugu yimaada fii rixaalihi meelahay degan yihiin markaa qaar ugu yimaaday ahaayeen agtooda iska marmara ilaahay wuxuu uga jeeday imtixaan uu imtixaan ayuu uga jeeday nimankii reer banu israa'iil markii laga xaaraantinimeeyey safa markii laga xaaraantinimeeyey nimankii reer banu israa'iil maalinta sabtida inay ugaadhsadaan aynay ahaayeen qaar meel eh, yacni markaa xeeba degan oo kalluunka badda kala soo baxa oo lagu yidhi lixda maalmood ee kale ugaadhsigu waa idiin bannaan yahay laakiin maalinta sabtida idinma bannaana si loo imtixaano maxaa lagu sameeyey yacni maalintii sabtida eh, kalluunkii waxa laga yeelay oo ilaahay ka yeelay mid aad iyo aada u fara badan oo waxa weeye markaa sidaa isu dul saaran saa wada u sabaynaya agtooda markaysagaa badda dacalkeeda markay joogaan baddii halkaasay ka arkayaan markaysaga kalluunkii ceryoon ah aad u fara badan maalmaha kalena waxaa laga yeelay kalluunkii mid qaliiloo yar oo badda badweynta ku carara baa laga dhigo daed arrinkii waa ka adkaysan waayeen markii dambe waxay yidhahdeen maxaynu samaynaa waxay yidhahaan xeelad samayno oo xeeladaasi waa maxay maalinta sabtida ka horraysa ayaynu markaa gacmo jeexaynaa god weynna waa samaynaynaa berkadaynu samaynaynaa gacmona waa u yeelaynaa baddu markay soo caariddo yaa kalluunkan ceeriyoonkee fara badan ee maalintan sabtida markaa imanaya ayaa markaa soo raacaya biyahan dabeedna markaa berkadahaasay gelayaan markay galaan waa ku hadhayaan ta kale shabakadana waynu dhigaynaa shabakadaha markaynu dhigno way ku xaroonayaan sabtida kala bixi mayno axad markaynu noqotaynu kala baxaynaa shabakadaheennu iyo inoo buuxaan ilaahay baa la khiyaamaynayaa waa xiila waa xeelad la doonaayo xaaraantii in lagu bannaysto suuratulacraaf waata laga warramay qisadooda markii dambena waa kuwii la halaagay kuwii markaa wax waxaa sameeyey ee daayarada laga dhigay marka ummatu maxamed markii iyaga lagu imtixaanay ugaadhan markay muxrimka yihiin u imanaysaa ee agtooda saa u marmaraysaa dee sidii ay yacni ugu fitnoobeen nimankii reer banu israa'iil ummatu maxamed umay fitnoobin yacni ilaahay baa ka dhowray oo ka ilaashay xeeladihii noocaas ahayna may samayn liyaclam allahu man yakhaafuhu bilgayb wuxuu ilaahay markaa sidaa u yeelayaa oo idinku imtixaanayaa liyaclama allahu suu ilaahay u ogaado cilma duhuurin cilmi muuqasho ah oo markaysagaa muuqda man yakhaafuhu ka allah ka baqaayo suu allah u ogaado wuxuu allah ka baqayaa bilgaybi xaal allah ku sugan yahay geyb ku sugan yahay oo aanu markaa waxa weeye aanu arkayn xaalun haa'iban lam yarahu xaalu haa'ib yahay yacni iyaga ka qarsoon yahay oo aynay allah arkayn mafcuulka marka laga xaaleeyo waxay noqonaysaa man yakhaafuhu ka allah ka baqaaya damiirka haada allah u noqonaya bilgaybi wuxuu allah ka baqayaa oo allah laga baqayaa bilghaybi xaalu allah ayb ku sugan yahay multabisan bilghaybi xaala kownihi xaala kowni illaahi tacaala multabisan bilghaybi geyb mid ku dheehan xaaluu yahay canilcabdi addoonka geybka ah ay ghayra mar'iyin lahu allah marka aanu arkaynin adoonku addoonku aanu allah arkayn ee allah ka qarsooye allah mar walba waa arkayaa cid walba waa arkayaa cid ilaahay ka qarsoomaysaana ma jiro marka ilaahay cilmi uma kordho weligii ilaahay wuxuu ahaa caliim oo cilmi badnaa wax walbana waa ogaa wax ka diimoonaa iyo wax ka qarsoonaatoonna ma jiro wixii hore u jiray iyo waxaa jira iyo waxaa jiri doona iyo waxaan jirayn hadday jiri lahaayeen wax walba ilaahay waa ogyahay cilmi ilaahay u ziyaadayaana ma jiro haddii laha cilmibaa u ziyaaday iyo garashaa u siyaaday waxay noqonaysaa markii horay naaqis ahayd ilaahay cilmigiisu inuu naaqis noqdaana ma dhici karto wuxuu og yahay wax walba wa huwa bikulli shayin caliim wax walba u cilmi badan yahy haddaa liyaclam allahu maxaa looga jeedaa waxaa looga jeedaa ilaahay wuxuu ogaa waxa dhici doonaa inay dhacayaan buu ogaa siday u dhacayaanna si mufasala buu ilaahay u ogaa jus yari kama qarsoomin marka wuxuu ogaa inay dhici doonaan inay sidii u dhaceen buu marka dambena inay mawjuudtaho waaqic tahay ayuu ogaanaya waa tacalluq oo wuxuu ogaan unbuu markan dambana dee waxa weeye markaa inay dhacday uu og yahay markii horena wuxuu sii ogaa inay dhici doonto marka dambena cilmigiisu muxuu ku tacalluqayaa inuu shaygii dhacay ayuu ku tacalluqaya cilmiga ilaahay mar wuxuu ugu tacalluqaayay shaygaa biannahu sayuujadu walam yuujad bacdu in la heli doono shaygaasi jiri doono oo dhici doono laakiin weli aanu dhicin marka dambena wuxuu ogaanayaa inuu shaygii dhacay oo waaqic yahay marka waa cilmi sawaabka iyo ciqaabku ku tacalluqayaan bay culimmadu yidhahdaan iyo ciqaabku maxay ku tacalluqayaan shaygu inay dhaco oo waaqic yahay ilaahay cilmigiisa uu sii ogaa wuxuu inuu dhici doono dadka kuma xisaabo kuma ciqaabo ya cid marka uu ilaahay og yahay inay gaaloobi doonto weli yadaan gaaloobin miyuu ilaahay ciqaab u keenayaa oo waxaan kugu ciqaabayaa gaalnimadaad gaaloobi doonto waxaan kugu ciqaabayaa dembiga jariimadaad samayn doontaan ciqaabta kuu hormarinayaa aan kugu ciqaabayaa ma dhacayso taasi shaygu waa inuu waaqic noqdaa dhacaa waxay dadku sameeyeen baa markaysaa lagu abaalmaryaa lagu ciqaabaa laakiin waxaynay samaynin laguma ciqaabo markaa sidaas aawadeed waatay ka cabiraan culamada qaarkood waa cilmi sawaabkiiyo ciqaabku ku tacalluqayo si uu ilaahay u ogaado inuu mawjuud yahay taasina waxay waafaqsantahu cilmiguu sii ogaa ahlucilmi badan saasay u tilmaamaan bacdu ahlicilmi waxay ka cabiraan cilmu duhuur maxay uga jeedaan cilmu duhuur waxay uga jeedaan waxay leeyihiin maadaama uu ilaahay ogaa waxan inuu dhici doono hadda markaa waxaa laga tilmaamayaa cilmaa la sheegay mutacallaqii cilmiga ayaa looga jeedaa macluumkiu ilaahay ogaa inuu dhaco oo khalqiga u muuqdo oo u daahiro kaannahu ay leeyihiin liyaclama liyuclimayay markaysa markaa muraadku u dhacayaa uun siuu ilaahay khalqiga u ogeysiiyo oo khalqiga u muujiyo ay liyudhira lilkhalqi siuu khalqiga ugu muujiyo marka cilmaa la cabiray oo sababtii ah yacni waxa weye cilmaa la cabiray waxaana loo jeedaa macluumkii cilmigu ku tacalluqaayey inuu khalqiga u muuqday arkaan sidaa waxaa ka fiican sida hore aynu sheegnay oo ah waa cilmi sawaabkiiyo ciqaabka ku tacalluqaya in laga tilmaamayo yaday ka dhalanayso ogaalkau ilaahay ogaado inuu shaygani waaqicii hoo dhacay cilmi sababkii ciqaab ku tacalluqaayo khalqigana inay u muuqataa ay ka dhalmayso waa laasimkii bay sheegayeen ay qaa'iban lam yarah xaaluu ilaahay qaa'ib yahay bimacnaa ka qarsoon yahay yacni markaa addoommada oo addoonka oo lam yarahu aanu addoonku allah arkayn fayajtaniba sayda dabeedna uu ka dheeraado yani markaa ugaadha uu ka dheeraado ama fayajtanibu sayda yacnii nusakha qaarba waxay dabdinayaan qaarna rafco qaarna nasbo fayajtaniba iyo fayajtanibu nusakha muxaqaqa ah ee jalaalaynka ee xawaashidu saaran tahay qaarba mid bay dabdinayaan hadday tahay fakhridiin qabaawa oo taxqiijiyey jalaalaynka iyo hadday tahay waxa weeye xaashiyada saawiga iyo xaashiyada futuuxaadka oo labadaba marka muxaqaqatayn ah yacni dabdiga waa ku kala duwan yihin qaar waxa weye uma tacarudin laakiin waxa weeye laba markaa dee isku khilaafay oo midna fayajtanibu dabdiyay midna fayajtaniba laakiin saaxib saaxibulcaashiya markaysagaa yacni macnaha caddaynayo wuxuu odhanayaa markaysagaa fayajtaniba marka la yidhaahdo waxay noqonaysaa jawaabu nafyi lam yarahu fayajtaniba oo waa jawaabta nafyigaa laga jawaabaya nafyigana waxaa loo jeedaa nafyiga hadalka shiikha ah lam yarahu yacni muu arkin oo fayajtaniba sayda oo dabeedna ugaadha ka dheeraado fayajtanibuu marka la yidhahdana yakhaafu baa lagu cadfayaa naska aayadda ah man yakhaafuhu bilghaybi suu ilaahay u ogaado ka allah ka baqaaya bilghaybi xaalu allah gayb ku sugan yaho allah aanu arkin yacni allah ka baqaya fayajtanibu yakhaafuhu fayajtanibu oo dabeedna uu ka dheeraado uuna ka dheeraado uuna ka dheeraanayo asayda ugaadha inuu ugaadhsado ka dheeraanayo faman ictadaa bacda daalika faman ictadaa ku kastoo xadgudba bacda dalika intaa dabadeed waxaa loo jeedaa annahyi canhu ay bacda annahyi canhu markii laga reebay dabadeed kii xadgudub la yimaado fastaadahu ugaadhsada falahu cadaabun aliim waxaa u sugnaaday cadaab mu'lima oo xanuujinaya u sugnaaday marka waxaa loo diidayaa iyagoo muxrimiina inay markaa ugaarsadaan ayaa loo diidayaa aayadda dambena waa sii caddaynaysaa kafaarada lala imanayana waa sheegaysaa aayadda dambe bal hadda markaynu aayadda kale laqbadeeda marno oo laqbada jalaaleynka aynu la akhrino ayaynu macnaha guud wax ka tilmaamayna in sha allah yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow laa taqtulu sayda ha dilina ugaadha ha dilina asayd waxaa loo jeedaa almasiid waayo isdiyaadkii lagama tilmaamayo masderka dee dil kuma dhaco waxaa loo jeedaa mafcuulka laa taqtulu sayda ugaadha ha dilina wa antum xurum walxaal antum idinku xurum a muxrimiin tihiin oo xaj ama cumro a ixraaman tihiin oo xidhantihiin yacni xaj ama cumra idiin xidhan tahay antum xurum ay muxrimuuna bixajin aw cumra qaar ixraamtay aad tihiin oo xaj ama cumro ixraamtay oo u xidhan yahay xajkii u xidhan yahe oo ku guda jira aan ka xalaaloobin ama cumra u xidhan tahay oo ku dhex jira oo weli markaa aan ka xalaaloobin waxaa kaloo loo fasiray wa xurum idinkoo xaramka gudihiisa ku suganna waa loo fasiray labada mid walba waayo hadday muxrimiin yihiin waa xurum hadday xaramka ku sugan yihiinna xurmay ku dheehan yihiinoo dee xaramkii bay joogaan markaana waa xurum walow xalaalba ha ahaadaan xaram bay joogaan waman qatalahu minkum mutacammida waman qatalahu ku kastoo dila minkum xaaluu idinka idinka mid yahay mutacammidan xaaluu u badrheeraayo u kasaayo yacni dila ugaadhi fa jazaa'uhum mislu maa qatala min annacami fajazaaun ay facalayhi jazaaun korkiisa waxa saaran yani markaa abaalmarin baa saaran bimacnaa kafaaraa saaran fidyo fidyaa saaran khabarkaa la qadarayaa calayhi ah waana la horaysiinaya waayo nakira mubtadaha dhacday maadaama nakira dhacday iyadu waa inay dambaysaa fa jazaaun bitanwiini wa rafci maa bacdahu wuxuu ku sugan yahay tanwiin iyo wa rafci maa bacdahu waxa ka dambeeya in la rafciyo ayuu markaa ku sugan yahay yacni meesha waxaa ku sugan laba qiraa'o qira'ada kale wuu soo wadaa ee tan hore ayuu markaa ku hormariyey si uu kuugu fasiro qira'ada kale wa fii qiraa'atin biidaafati jazaau ayuu ka odhan doonaa marka qiraa'ada uu hormariyey waxay tahay bitanwiini tanwiin la akhriyo iyo wa rafci maa bacdahu waxaa ka dambeeya in la rafciyo milu la yidhaahdo fajazaaun milu maa qatala min annacami un iyo iyo milu maa qiraa'ada kale dee waa idaafo fajazaau mili maa bay noqonaysaa fajazaau mili maa bitanwiini wa rafci maa bacdahu ay fa calayhi jazaa un korkiisa waxaa saaran jazaa abaalgud baa saaran waxaa loo jeedaa fidyaa saaran kafaara ah huwa jazaagaasi wuxuu yahay milu maa qatala min annacami marka miluda mubtada loo qadarayaa khabar weeye mubtadihina wuxuu noqonayaa markaysaga yani mid eh, u noqonaya jazaaga ay huwa jazaagu wuxuu yahay milu maa kii mid la miduu yahay qatala uu dilay ay qatalahu uu dilay oo min annacami nicmoolayda ka mid a ah yacni shay marka waxa weeye mithli la ah wuxuu dilay oo nicmoolayda ka mid a min annacami waxaa noqonaya yacni marka miligaa noqonaya miliga ayaay markaa caddaynaysa min annacami kuu dilay isagu markaa min annacami ma aha kuu dilay waa ugaadhu ka mid yahay ay huwa markaa jazaagu milu maa kii waa mid la mida qatala uu dilay ay qatalahu uu dilay misligaasoo min ka mid nicmoolaydana waxaa la yidhahdaa adhiga iyo geela iyo lo'da ayaa nacam la yidhahdaa ay shibhuhu fi lkhilqa waxaa loo jeedaa yacni mid markaa ka shabaha xagga abuurka oo kala mida wa fii qiraa'atin qiraa'o kale waxaa ku sugnayd biidaafati jazaau jazaau in la idaafeeyo gadaalka wuxuu ugu baaqi yeelay waa cala alxikaaya waxaa bannaan markaysa waxaan yacni markaa aad lafdi soo qaadato oo maqsuud bilafdihi uu yahay dee inaad sidiisii ku baaqi yeesho cala oo xarakada xikaayadu waa binaa sidiisaa lagu binaynaya in la adicmaalisana waa waa dhacdaa hmm, haddii la icmaaliyo biidaafati jazaa bay noqonaysaa laakiin waxaa lagu xikaayooday lafdigeedii biidaafati jazaau jazaau la idaafeeyo marka waa mabni calaa xarakati alxikaaya yaxkumu bihi dawaa cadlin minkum misligaasoo yaxkumu bihi uu xukumaayo bihi ay bilmisli misliga uu xukumayo dawaa cadlin rajulaani laba nin ay xukumayaan labadaa ninoo dawaa cadlin cadaalad u saaxiiba mancuudkii baa la xadfay nactigii baa la baaqi yeelay nactigii waa dawaa mancuudka xadfanna wuxuu noqonayaa rajulaan yaxkumu bihi ay xukumayaan ay bilmisri misriga xukumayaan rajulaani laba nin labadaa nin oo dawaa cadlin cadaaladu saaxiiba labadaa nin oo minkum idinka idinka mida lahumaa fitnatun yacni markaa fiiro leh ay wax ku kala soocaan yacni dakaa iyo aqoon markaa leh ay wax ku kala soocaan oo yamiisaani bihi ashbaha alashyaai bihi ay ku kala soocayaan ashyaada ka ugu ekaanshaha badan yumayisaani iyo yemiisaani labadaba bannaan waayo maaza marka waxa marka hore mutacaddi tahay maazahu baa layaha waa soocay mayazahuna waa la yidhahdaa saas aawadeed baa markaa waa yacni markaa qolyaha taabacay yani nusakha muxaqaqa ah qaarba mid ay dabdiyeen qaar iyo yemiisaani dabdiya oo xarakeeya iyo qaar yumayizaani dabdiya wa kullun saxiixun labaduba waa sax wey fitnadaasoo yamiisaani bihaa ama yumayisaani biha ay ku kala soocayaan ashbaah alashyaai ashyaada ka ugu ekaanshaha badan bihi yacni ugaadhii la dilay ugu ekaanshaha badan waqad xakama ibnu cabbaasin wa cumara wa caliyun radia allaahu canhum fi nacaamati bibadana waa xukumeen ibnu cabbaas cabdullaahi ibnu cabbaas cabbaas badan buu dhalo toban inan buu dhalay ha yeeshe ibnu cabbaas haddii la itlaaqo waxay ku dhacaysaa cabdullaahi bay ku dhacaysa waxay yidhahdaan waa calamun bilkhalaba iyadoo markaa lafdiga lala wadaago oo sagaal wiil oo kale ay la wadaagaan oo ilmo cabbaas ahi ayaa haddana marka la itlaaqo oo aan markaa wax magaca la raacin yacnii dadka agtooda ay noqotay curfi ay noqotay almacruufu curfan ya waxay noqotay in cabdulaahi loo jeedo waqad xakama ibnu cabaasin ibnu cabbaas wuxuu xukumay wa cumaru iyo cumar wa caliyun yo cali radia allaahu canhum ilaahay raalliha ka noqdo yacni raallihaanshaha usii siyaadiyo fi nacaamati gorayada waxay ka xukumeen bibadana yacni qaalin bay ka xukumeen qaalin geela qaalin geela bay gorayada ka xukumeen hadduu ninkii muxrimka ahaa uu markaa gorayo dilo yaa yacni waxa saaran inuu markaa qaalin geela inuu markaa yani xaramka ku qalo wabnu cabaasin wa abu cubaydata fii baqari lwaxshi wa ximaarihi bibaqara waxay ka xukumeen cabdullaahi bnu cabbaas wa abu cubaydata iyo abu cubayda caamir ibnu jaraax ahadu alcasharati almubashiriina biljanna amiinu hadihi alumma fii baqari lwaxshi yacni lo'da lokisiga ama lo' dibadeedka wa ximaarihi iyo dameerkiisa dameer dibadeedka ama farowga ama gumburiga kolba saad u taqaan bibaqaratin sac bay ka xukumeen sac ayay ka xukumeen dameer farow waa la yidhahdaa dameer dibadeed waa la yidhaahdaa gumburina waa la yidhahdaa bibaqaratin yacni markaa sac bay ka xukumeen nicmoolayda ta midka ahi waa taas mislu maa qatala min annacami wa bnu cumara wa bnu cawfin fi dabyi bishaatin waxay ka xukumeen cabdullaahi bnu cumar iyo wabnu cawfin cabdiraxmaan ibnu cawf axadu alcasharati almubashariina biljanna fi dabyi ugaadhii yacni markaa qoob yarta ahayd waxay ka xukumeen ama deera ha noqoto ama garanuug ama cawl yani tay doonta ha noqoto dabyi waa ismu jinsi yani nooc keliya ku dhici mayso ghazaal marka la yidhaahdo deeraday ku dhacaysaa laakiin marka la yidhahdo dabyi la yidhaahdo yacni markaa deeraduna waa soo gelaysa cawshaa soo gelaysa ugaadhaa markaa qoobka yaroo dhan baa markaa soo gelaya waa ismu jinsi baa la yidhahda addabyu ama addibaa waa ismu jinsin yacni marka alghazaalna waxa weye waa nooc ama alghislaanna waa nooc ka mida waayahay fi dabyi ugaadhii waxay ka xukumeen qoob yarta ahayd ama cawl ha noqoto ama garanoog ama deero iyo waxa la midka ah bishaatin neef adhiyay ka xukumeen waxakama biha ibnu cabbaasin yani neefka adhigaa waa xukumay ibnu cabbaasin ibnu cabbaas wa cumaru iyo cumar iyo wahayruhumaa iyo saxaabo kaleba filxamaam miimkuma shidna miimka haddii la shado waxay noqonaysaa meeshii lagu meedhanayay biyaha kulul iyo xas imka curfi ahaan waaba laga bedelo dee hadda markaysaga musqulihiiba caam ahaan loogu itlaaqay xamaami markii iyo waa kala duwanaaye meesha biyaha kulul lagu maydhaa marka alxamaam waxay ku gaar ahaan jirtay marka hore akramakum ullah meesha marka waxa weeye maqasalada lagu maydho ee biyaha kulul oo lagu isticmaalo laakiin meesha yani korka loo fadhiisto laguma itlaaqi jirin lakiin curfiga xaadiska hadda sidaasaa loo isticmaalaa in musqulaho dhan lagu ilaaqo hadda taa looma jeedo alxamaam weeyi waa shimbiraha markaa qoollaydiiyo waxa la midka liannahu yushbihuha fi lcabbi waayo wuxuu ka shabahaa cabbitaanku ka shabahaa cabbis waa carabi laa tacubu almaa cabban yacni cabbiga waxaa loo isticmaalaa yani markaa neefsila-aan biyaha marka lagu cabo oo qurqurada ya taasa cabbi la yidhahdaa sida biyaha u cabbaan bay markaysaga ka shabahaan hadyan baaliga alkacba xaal yahay hadyan hadyi yahay markay idaafaysan tahay kollayba dee waxay noqonaysaa takhsiis baa jazaagu qaato marka laa ishkaal markaa in laga xaaleeyo laakiin culamada qaar baa yidhi marka kale lafteeda waa laga xaalayn karaa ya laakiin waxaa laga yaabaa inay ku dhisan tahay yacni markaa kaannahu marka wasfun fi lmacnaa ay tahay maadaama marka isaga isaguun hadda loo celiyey oo la yidhi huwa mislu ma weji kale culamada qaar waxay mareen kaasi waxay tahay waa in layahay xaal jazaagu yahay fajazaaun milu maa qatala min annacami xaal jazaagaasi yahay hadiyan hadi yahay kacbada loo hadiyeynaayo xaramka loo hadiyeynaayo yacni xaramka lagu qalaayo weji kale waxay tahay in layahay yuhdiihi hadiyan wuxuu hadiyeynayaa hadiy hadigaasoo baaliga alkacbati kacbada gaadhaayo kacbaduu gaadhayaa waxaa loo jeedaa xaramkuu gaadhayaa waa min baabi itlaaqi ljuzi wa iraadati lkulli qayb ka mida ayaa la sheegay xaramkii oo kacbada ah waxaase loo jeedaa xaramka oo dhan baa loo jeedaa mawdic kastoo xaramka ka midaana lagu qari karaa shardi maaha meeshii ugaadhaa lagu dilay in lagu qalaa shardi maaha hadday xaramka ka mid tahay meel kastoo xaramka ka mida lagu qari karaa baaliqa alkacbati waxaa loo jeeday yublaqu bihi waa la gaadhsiinaya alxaramu xaramkaa la gaadhsiinaya fa yudbaxu fiihi waa lagu qaraya wa yutasadaqu bihi waxaa lagu sadaqadaysanaya calaa masaakiinihi masaakiintii xaramkana waa lagu sadaqadaysanaya waa la siinaya walaa yajuusu ma bannaana an yudbaxa in lagu gowraco xaysu kaana meeshii uu ahaaday markaa in lagu gowraco sida meeshii markaa yacni markaa ay ka dhacay dilku ka dhacay bimacnaa ugaadha lagu dilay in meeshii lagu gowracaa yacni markaa waxa ma bannaana yani meeshu waxay noqon kartaa meel xaramkaba ka baxsan ma maogti maadaama muxrim yahay ya marka meeshii in lagu qalaa yacni haddaynay xaram ahayn ma bannaana hadday xaram tahay meesha markaa ugaarsigu ka dhacay marka isla meesha waa lagu qali karaa meel kaloo xaramka ka midana waa lagu qali karaa wa nasbuhu nactan limaa qablahu wa nasbuhu nasbada la nasbinayaa nactan limaa qablahu yacni markaa xaasilun waa mid dhacay nactan xaalu nacti yahay buu dhacay oo xasilay uu sifo u yahay limaa qablahu waxa ka horreeyey uu sifo u yahay oo baaliqa waxay sifo ka tahay hadiyan hadiyan ayay sifo ka tahay baaliqa waxay sifo ka tahay hadiyan bay sifo ka tahay wa in udiifa haba la idaafeeye muxuu ku ishaarayaa wuxuu ku ishaarayaa marka nactiga iyo mancuudka sifada iyo la sifeeyuhu markuu nactigu yahay xaqiiqi aanu sababi ahayn tacriifka iyo tankiirka wuxuu ka waafaqaa mancuudka yani nactiga waxaa loo qaybiyaa xaqiiqi iyo sababi xaqiiqu waa marka shayga laftiisa ah, lagu sifaynaayo ee shay ku tacalluqa aan sifadu u dhacayn ee sifadu isaga laftiisa ku sugan tahay markaas waxaa la yahay nacti xaqiiqiyaa la yidhaha laakiin marka sifadii ay u dhacayso cid kale ay u dhacayso yacnii waxa weeye marka waxaa la yidhaha sababi baa la yidhahdaa marka nactiga xaqiiqiga kanoo kale waa nacti xaqiiqiye tacriifka iyo tankiirka waa inay iska waafaqaan oo haddii la sifeeyuhu nakiro yahay sifaduna waa inay noqotaa nakiro haddii la sifeeyuhu macrifo yahayna waa inay sifaduna noqotaa macrifo noqotaa bacdu alaba waxaa dhici karta inay isweydiiyaan hadiyan waa nakiro baaliqa alkacbati yacni markaa isim mucaraf oo alle baa loo idaafeeyey marka maadaama markaysaga al loo idaafeeyey miyaanu macrifo noqon miyaynay iskhilaafin mancuudkii iyo la sifeeyey iyo sifadii xaggii tacriifka iyo tankiirka miyaynay iska khilaafin tii buu kaaga jawaabayaa biibaara latiifa ayuu ku jawaabayaa kooban wuxuu kuugu jawaabay wain udiifa haba la idaafeeye nacti waxay u tahay baaliga alkacbati waxay nacti u toosifo u tahay hadyan haba la idaafeeye lianna idaafatahu lafdiyatun laa tufiidu tacriifan waa idaafadani idaafadiisan la idaafeeyey lafdiyatu mid lafdiga loo nisbeeyey wey ya laa tufiidu tacriifan macrifanimo ma faa'iideynayso ma macrifaynayso yacni idaafadan waxaa looga jeedaa takfiifu lafdi lafdigaa la fudaydinaya laakiin tacriif ma faa'iidaynayo yacni markaa caamilkiibaa macmuulkiisii loo idaafeeyo wuxuu ku camalfalayey baa loo idaafeeyey baaliqa waxaa loo idaafeeyey mafcuulkeedii haddamaarta baaliqa yacmalu camala ficlihi sabcatun toddoba camal fala camalka ficilkiisa ismu faacilkaana ka mid ah marka baaliqa waa kii gaadhayay soo maaha waa la gaadhsiinaya markuu leeyahay waa macnuhu kuu soo dhowaynayaa ya yani waxa waa xallu macnan yani marka hadyigaasoo gaadhayo kacbada yani waa la geynaya waa la gaadhsiinaya waa in la gaadhsiiyaa ya ila isagu iskii markaysagaa kacbada waa inaad tagtaay oo markaysaga laguu qalaa odhan maayo mugta haddamaarta marka waa bilmacnaa markuu kuu sheegaa yublaqu bihi markuu leeyahy waayahay marka mafcuulkii baa loo idaafeeyey lianna idaafatahu lafdiyatun lafdigaa loo nisbeeyey idaafadoo takfiifu lafdi baa looga jeedaa laa tufiidu tacriifan tacriif faa'iideyn mayso sidaas aawadeed kama kama bixin in nakiro nakiro lagu sifeeyey nakiranimadiibuu weli joogaa waayahay fain lam yakun lisaydi mislun min annacam masale kaloo halkan kuu sheegaya haddaba fain lam yakun haddaanu u sugnayn lisaydi ugaadhi haddaynay u sugnayn mislun wax u dhigma oo min annacami nicmoolayda ka midii haddaanu jirin ugaadhiibaa nicmoolayda wax la midiiba kuma jiraan oo misli laahi kalcusfuuri sida shimbirkii oo kale waaljaraadi sida ayixii oo kale ayax buu dilay waa ugaadh nicmoolayda misli kuma leh shimbir buu dilay misli nicmoolayda kuma leh fa calayhi qiimatuhu qiimihiisa ayaa saaran yacni waa la qiimaynayaa cadlaynkii baana qiimaynaya markay qiimeeyaan qiimahaas ayuu markaa bixinaya oo maa la yidhaahdo nicmoolayda ta ugu yar haddaba waa bixiyaa waxaa la odhanayaa marka hore uu ahaa waajibkani mukhayar oo maxaa la doorgeli saddex arrin baa la yidhi saddexdaa mid markaas samee yaa fajazaau milu maa qatala min annacami yaxkumu bihi dawaa cadlin minkum hadyan baaliga alkacbati aw kafaaratun طacaamu masaakiina aw cadlu dalika asiyaama maadaama waajib mukhayara marka horeba ahaayo saddexda arrin in la kala doorto ay taallo iyadoo laba awoodaayo uu misli leeyahay saddexduwa bannaanaydoo jaaza wajaaza ay ahayd markaanu misli lahayn mutacayin maaha ka ugu yar in la yidhahdo ha la bixiye waxay noqonaysaa qiimaha loo guurayaa waayo markii horeba qiimuhu bannaanaa haddama aragta ashyaadiina waxay u qaybsamaan dee wax misli le iyo waxaan misli lahayn haddii misli uu yeelan waayo dee misligii lama helin haddii mid kale la bixiyo midaan la misli ahayn baa la bixiyey maxaa ka dhow in la yidhaahdo kuwa kalea markaysagaa ku saaran marka marna wuxuu kala dooranayaa saddexduu kala dooranaya waa markuu misli leeyahay oo mislu maa qatala min annacami iyo kafaaratun طacaamu masaakiin iyo cadlu dalika siyaama haddaanu mili lahayna labada u kala dooranaya oo kafaaratun طacaamu masaakiin aw cadlu dalika siyaama maa waadix baan filaya wuxuu yidhi fain lam yakun lisaydi milun haddaan ugaadha aynay u sugnayn mili min annacami miligaasoo nicmoolayda ka mida kalcusfuuri waa sida shimbirkaoo kale waljaraadi waa sida ayax kale fa calayhi qiimatuhu qiimihiisaa saaran qiimahaasay qiimaynayaa labada cadaaladda u saaxiibka aw kafaaratun aw calayhi kafaaratun ama kafaara saaran hayruljazaa'i aan jazaagii ahayn yacni jazaagii lasoo sheegay ee mid la mida la gowracayey aan ahayn wain wajadahu yacni haba helo markaysagaa mid la misliye yacni hadduu doono kafaaradaasi u guuri karaa oo uu ku kafaaro gudi karaa hiya kafaaradu طacaamu masaakiin wain wajadahu wuxuu ku tilmaamayaa iyadoo shaygii misli leeyahay misligiina uu hayo ayuu haddana markaa waxa weeye u soo guuri karaa kafaarada ama soonka u soo guuri karaa hiya kafaaradu طacaamu masaakiin waa cunto masaakiin weeye bimacnaa waa quudin masaakiinta la quudinayo طacaam baa la cabiray iطcaam baana loo jeedaa min haalibi quuti ilbeled laga quudinaayo quudka beledka laga isticmaalee laga cuno haaliban kiisa badan ee haalibka ah maa yusaawi qiimat aljazaa wax u dhigma yacni markaa neefkii u dhigmayo neefkii markaa la misliga ahaa u dhigmaya likulli miskiini muddun miskiin kasta waxa u sugnaaday mud baa u sugnaaday waa nuskiilo iyo in yar lix boqoloo garaam iyo adigu wax raaca meelahaas naxwa haada Ah, dadu dhegley bay odhan jireen laakiin dhegley way ka yaro badanta waxbaa yaro raacaya dhegleyda dheglaydu waa garaanka badhkii garaankuna waxa weeye ah, hadduu ugu bato wuxuu u dhigmaa dee kilo buu dhigmaa kiiloogii waa kun garaam nuskiilihiina wuxuu noqonayaa shan boqoloo garaam shan boqoloo garaam buu noqonaya marka adigu lix boqoloo garaam iyo adigu wax yar ayaa axwad ah culamada qaarkood waxay qabaan mud inanay ahayn ee madaahibta qaar madhabta shaaficiyadu mudkay qabaan saxaabada qaarna waa laga soo wariyey madaahibta qaarkoodna waxay qabaan nisfu saac laba mud inay noqoto bimacnaa kiilo iyo laba boqolo garaam naxwa haada qaar ka yaro badiyana waa jiraan waayahay wa fii qiraa'atin qira'ana waxaa ku sugnay biidaafati kafaaratun kafaaratu in la idaafeeyo oo kafaaro ayaa loo idaafaynaya tacaamka inta tanwiinta laga daayo la godo ayaa tacaamkana la hoos dhigaya waayahay biidaafati kafaaratun limaa bacdahu waxaa ka dambeeya loo idaafeeyo oo la yidhaahdo kafaaratu tacaami yacni markaa la yidhahdo macnuhu waa isla halkii weeye wa hiya idaafadaasi lilbayaan waa caddayn yacni idaafadii waxaa looga jeedaa un caddayn baa looga jeeda waxay ka dhigan tahay waa kafaaro marka waxa tacaamu masaakiin ah. ya aw cadlu daalika aw calayhi ama korkiisa waxa saaran cadlu daalika intaa wax u dhigma ay mislu daalika kaas wax u dhigma alطacaami cuntada ah ismu ishaaruhu xagguu u noqonaya ma jazaagu u noqon mise kafaaradu u noqon yacni acaamkaa ugu dhow acaamku u noqonaya aw calayhi ama korkiisa waxaa saaran cadlu dalika ay mislu dalika taa wax u dhigma alطacaami cuntada ah wax u dhigma cuntadii baa marka la qiimeynaya cuntadii marka la qiimeeyo ayaa marka dambena yacni lagu soomaya siyaaman wax u dhigmo oo siyaaman soon ah ay min siyaamin yasuumuhu uu soomaayo can kulli muddin mud kasta xaggiisa uu ka soomaayo yowman maalin raashinkii marka la qiimeeyo ayaa layidhi wuxuu u dhigmaa ugaadhaa dishay raashin cadadkiisu yahay intaas oo kiilo ama intaasoo saac ayuu u dhigma ya marka waxa weye raashinkaa lagu qiimeeyo ama masaakiinta xaramka ayuu siinayaa ama waa ku soomayaayo inta dee kiiloya ay noqoto ayaa hadhow sii qaybinayaa dabeedna mudmud baa laga dhigayaa mudki kastaba maalin buu ka soomayaa bimacnaa hadday noqoto yacni afartan mud hadday noqoto qiimo ahaan ya waa inuu afartan maalmoodoo soona ka soomaa hakada hadday labaatan mud noqoto waa inuu labaatan ka soomaa hadday toban markaa waxa mud noqoto waa inuu toban ka soomaa can kulli muddin yowman wa in wajadahu yacni haba helaba eh isagoo markaysagaa misli shaygu leeyahayba ayuu hadduu doono soonka u guuri karaa ya oo dabeedna marka waxa weeye uu sidaa ku soomi karaa wajaba dalika calayhi waa jumlo cusub wa in wajadahu jawaabu ma aha wa in wajadahu xagga horay ku xidhan tahay waxaa laga tilmaamayaa cuntadaa u dhiganta ayuu markaysagaa ka soomayaa yacni markaa cadadka mudka ee ku sugan ayuu maalintii walba mud mudki kastaba maalin buu ka soomayaa walow haba helo ugaadhaa wax la misliya oo ka mida nicmoolayda haba helabe waa mukhayaro saddexda isagaa u door leh maaha markuu waayo wax la misliya ilaaba ilaa markaasuu intiqaalaya haddii kale kama guuri kara maaha waayo aw aw waxa loo keenaa waa liltakhyiir waatay ahlucilmiga qaarkood yidhahdeen kullu maa jaa fi lqur'aani aw aw fa huwa liltakhyiir wax kastoo qur'aanka ku yimi aw aw waa wax layna dooransiiyo oo layna geliyey hal mawdic baa haddaba la ysku khilaafo oo culamada qaarkood yahay meesha ha laga reebo meesha ayaa garanaya ah aayaddii xiraabada inamaa jazaau aladiina yuxaaribuuna allaha warasuulahu wayascuuna fi lardi fasaadan an yuqataluu aw yusallabu aw tuqaطaca aydiihim waarjuluhum min khilaafin aw yunfaw min alard mowdicaasa ahlucilmiga qaarkood ka istisnoodeen sida ibnu cabbaas laga soo wariyey kadibna madhabka shaaficina uu doortay asarka ibnu cabbaas oo inay kala leeyihiin oo aanu mukhayar ahayn ee midba mid leeyahay ayaa markaa asarka ibnu cabbaas tilmaamaya hadduu wax dilo ninkii shuftada ahaa oo shuftanimadii cawtudariiqnimada wax ku dilo waa an yuqataluu hadduu dil iyo dhac isku daro waa aw yusallabuu hadduu dhac keliya la yimaado aan waxba dilin aw tuqataca aydiihim wa min khilaaf hadduu waddada cabsi geliyo aan waxbana dilin waxna dhicin laakiin waddadii buu cabsi geliyay aw yunfaw min alard adamaarta laakiin culamada qaarkood taana waxay ka dhigeen qaacidada inay raacayso kul ma jaءa fi اlqur'aani aw aw fahuwa liltakyiir marka xaakimkaa u door leeyahan taasna calaa xasabi almaslaxa hadday aslax ula muuqato tuu doono inuu ku qaado taxari markuu sameeyo sida aslaxa ah waa yeeli karaa mid walba waa ku qaadi karaa laakin waa calaa xasabi almaslaxa ya Ah. Ah, labada mid walba u dhici karto hmm. yani طacaamkana waa loo celin karaa wain wajadahu hadduu markaysaa misliga dee markaysaa jazaaga helana isaga laftiisana waa u bannaantay tani ma oodna waayo marka hore maxaynu waa waajib mukhayara waajib mukhayyara hadday tahay hadduuta hore helay hadduu ta dambe helayaba ta dambe waa u guuri karaa maanic kuma sugna wajaba dalika calayhi wuxuu u qadaray jumladan si uu liyaduuqa ugu tacalluq wajaba daalika calayhi xukunkaasi waa ku waajibay muxuu ku waajibay liyaduuqa wabaala amrih suu dhadhamiyo wabaala amriha ay iqala amri iqala jazaa'i amrih arrinkiisu abaalmarintuu lahaa culayskiisa si u dhadhamiyo culayska wuxuu sameeyey abaalmarintiisu culayskay leedahay si u dhadhamiyo baa arrinkaasi ugu waajibay amrihii amarkiisa waxaa laga tilmaamayaa ficilkuu sameeyey oo ah ugaadhuu dilay alladii amarkaasoo facalahu uu sameeyey arrinkaasoo facalahu uu sameeyey cafa allaahu camaa salaf cafa allaahu ilaahay waa cafiyey camaa salafa wixii hormara oo min qatli sayidi ugaadha in la dila ah qabla taxriimihi intaan la xaaraantinimayn ka hor waman caada ilayhi waman caada ku kastoo noqdaa ilayhi ay ilaa qatli sayid ugaadha inuu dilo dib ugu noqdo ugu laabtaa fayantaqimu allaahu minh ilaahay waa ka argoosana yani waa ciqaabaya ba tahdiid iyo hanjabaad wey fa huwa yantaqimu allaahu minhu fa huwa allah yantaqimu allahu minhu waa ka argoosanaya culamada qaar huway qadareen waxay huwa u qadareen waxay yidhaahdeen maadaama jawaabu sharti ay tahay yani marka yantaqimu yacni mawaadicdii markaysagaa fa'da la gelin jiray ma aha marka waxaa lagu awilayaa inay jumlo ismiyi ay dhacday calaa haada waxay yidhahdeen huwa yantaqimu allaahu minhu huway qadareen wallaahu allah casiisun waa ka haalibka haalibun calaa amrihi amarkiisa ayuu haalib ku yahay oo lagama haalib noqdo duintiqaamin waa ka argoosiga u saaxiibka ah miman casaahu cidda caasida inuu ka argoosto waa ka u saaxiibka wa ulxiqa waxaa la haleeshiyey biqatlihi dilkiisa uu dilaayo ugaadha mutacamidan xaaluu u bareeraayo uu dilayo waxaa la haleeshiyey fii dukira arrinkaa la sheego oo kafaarada ah waxaa laga haleeshiiyey alkhata'u ka iina waa la haleeshiyey oo hadduu ka u dilana kafaaradii waa la imanayaa aayaddan waxaynu ku aragnay ciddii ugaadha disha oo muxrimiin ah amaba xaramka ku sugan arrinkaana u badheedhay inay ku dembaabeen marlabaadkana inay kafaara ku waajibayso marka hore waa la xarimay laa taqtulu sayda wa antum xurum waa nahyi wanahyu yaqtadii taxriim nahyiguna wuxuu keensanayaa xaaraantinimayn sida qaacidadu tahay marlabaadka ciddii disha oo yacni markaa muxrimiin ah una bareedha waxaa ku waajibayaa kafaara gud baa ku waajibaya waman qatalahu minkum mutacamida fajazaau milu ma qatala min annacami yaxkumu bihi dawaa cadlin minkum hadyan baaliga alkacba kafaaradaasina waxa weeye saddex qaybood weeyaan waana qofkaa u door leh oo kala dooranaya mid waxay tahay waa in xoolaha dadku ay dhaqdaan nicmoolayda adhig iyo geel iyo lo'da waxa uga dhigma ugaadhaa oo cid cadaalad u saaxiibi ay xukuntay aqoonna lihi inay la mid tahay in la qalo xaramka lagu qalo yacni xoolaha wixii uga dhigma haddii la yidhahdo neef geelaa u dhigma haddii la yidhaahdo sacbaa u dhigma haddii la yidhaahdo markaa neef aryaa u dhigma ama neef idaa ama neef riiah haakada waa in neefkii xaramka lagu qalaa masaakiinta xaramkana la siiya ama waa in markaa raashin wixii uga dhigma oo iyagana ay xukumeen cidda cadaaladda u saaxiibka ay xukuntay oo laba gaadhaya waa in yacni ay eh, masaakiinta xaramka la siiyaa raashinka ah. qadarkooda markay xukumaan intaas oo raashina u dhiganta ha loo helo cid eh, yacni wax ka mida xoolaha u dhigmaaya ama yaan la helin ta saddexaad waxay tahay waa in markaa caddadka raashinkaa ah yacni markaa soon u dhiganta waa in markaa lagu soomayaa soon u dhigma waa in lagu soomayaa soonkaas u dhigmana waxay yidhaahdeen culammadu yacni markaa mud bay yidhaahdeen maalintii walba mud baa lagu soomayaa bacdu ahlicilmi oo yidhi markaa waxa weye nisfu saac baa maalin kasta lagu soomayaana waa jiraan waxaa axwada qadarka yar daaka axwad waana sida shaaficiyadu ay qabaan iyo culamo kaleba marka cuquubada caynkaasa ama kafaaradaas waxaa loogu waajibiyey dembiga uu galay daraaddeed marka aayadda waxaa ku sugan mutacammidan ma hadduu u badheedho keliya unbaa kafaaradu ku waajibaysaa waajibaysaaye hadduu khata arrinkaasi uga dhaco ku waajibi mayso mise hadduu khata uga dhacana waa ku waajibaysaa daa'ifo yar oo culammada ka midi ah waxay mareen waxay ku waajibaysaa keliya hadduu markaa ee u bareero laakiin hadduu khata uga dhaco maya laakiin jamaahiiru ahlicilmi waxay mareen kii khata'a iyo nisyaanka ay uga dhacday kii lowshiyaha ama khata'a uga dhacday iyo kii ay bareerka uga dhacday mid walba in kafaaradu ku waajibayso laakiin waxay ku kala duwan yihiin xagga dembiga haddii arrinku khata' ama nisyaan ku dhaco ixraamkiisi wuu ilaaway ama inuu xaaraan yahay wuu ilaaway ama khata'ba bay uga dhacday isagaan u qasdin yacni ma dembaabin laakiin kafaaradu way saaran tahay jamaahiiru ahlicilmi saasay mareen aayaddana waxaa loo keenay oo mutacammidan loogu qayday laba arrin baa ka wada dhalanayo midna waa dembiga midna waa kafaarada saasaa loogu sheegay culammada qaarna waxay ahaen haalibkii waaqic ahaa ee markaa jiray ama waaqicadii jirtay bay waafaqsanayd mutacammidan calaa haada ma faa'iideynayso oo takhsiis faa'iideyn mayso mafhuum ma leh haddii wasfigu ku soo arooro jaryan cala alghaalib ama muwaafaqatan lilwaaqic laa mafhuuma lahu mafhuum mukhaalafo ma leh walaa taqtuluu awlaadakum khashyata imlaaq yacnii khashyata imlaaq haddaan loo dilayna si kale loo dilaayo ma la dili karaa maya maada maxaa khashyata imlaaq loo yidhi waaqicaa jiro oo haalibka waxay u dili jireen baa nooca ah saas aawadeed laa mafhuuma lahu mafhuum mukhaalafo male mafhuum mukhaalafo male shardiga ama wasfiga ama cilada haddii ay ku timaaddo tacliilku wuxuu ka mid yahay un xaggii sifaduunbuu ka gelayaay mafhuumu sifihii waxay noqonaysaa kullu daalika haddii ama waaqicii inay waafaqsanayd ama markaa haalibkii ay tahay uu ku soo arooro mafhuum mukhaalafo ma yeesho ya wإida darabtum fi اlardi falaysa calaykum junaaxun an taqsuruu min asalaati in khiftum an yaftinakum aladiina kafaruu khawf baa la sheegoo lagu xidhay haddaa gaalo ka baqataan baa la yidhi haddayna ka baqan ka warran safarkii salaadda ma qasrin karaan haa waa qasrinayaan ya haddaa in khiftum an yaftinakum aladiina kafaruu soota la yidhi waxay ahayd markaysaa qaalibkii jiraa sidaa ahaa saas aawadeed laa mafhuuma lahu xadiiskuna waa sii caddaynaya ibnu kasiirku wuxuu odhanayaa waladii calayhi aljumhuuru ana alcaamida waannaasiya sawaaءun fii wujuubi aljazaa'i calayh siday ku sugan yihiin jumhuurka culammadu waa in kii caamidkaaye u badrheedhay iyo kii ilaaway labaduba ay isku mid ka yihiin xagga inuu jazaagu ku waajibayo o kafaaradu saaran tahay qaala zuhriyu wuxuu soo qaatay zuhri hadalkiisa qaala azuhriyu dalla alkitaabu cala alcaamidi wa jarat isunnatu cala annaasi alimaamu azuhri oo a'immadii taabiciinta ka midii wuxuu yidhi kitaabka qur'aankii wuxuu ku tusiyey ka caamidkee u kasay ugaadha inuu dilaa in kafaara saaran tahay wa jarat isunnatu cala annaasi sunnaduna waxay ku dareertoo ku socotay ka naasigee ilaaweyna inay kafaaradu saaran tahay dee waa sii caddeeyo waa sii fasiray ibnu kasiir hadalka zuuri markuu soo qaatay wa macnaa dalika ana alqur'aana dalla calaa wujuubi aljazaa'i cala almutacamidi wa cala ta'siimi macnaha hadalkiisaasi waxa weeyaan qur'aanku wuxuu ku tusinayaa jazaagu inuu waajib yahay oo ka u bareeray ee u kasay kafaaradu inay ku waajibayso wa calaa ta'siimihi iyo dembaajinta la dembaajinayaba inuu markaa kitaabku ku tusinayo inuu dembaabay iyo in kafaara ku waajibtu labadaba ku tusiyey biqowlih liyaduuqa wabaala amrih cafa allaahu cama salafa waman caada fayantaqimu allahu minh wa jaءat isunatu min axkaami اnabiyi sala allahu alayh wasalama wa axkaami asxaabih biwujuubi اljaza'i fi اlkhaطأ ibnu kasiirku wuxuu yidhi sunnadu waxay ku timi min axkaami nabiyi sala allahu alayh wasalam hadday axkaamtii nebiga xaggiisa ay ka tahay iyo axkaami asxaabi iyo xukumadii saxaabadiisa hadday tahayba biwujuubi aljazaai fi lkhata jazaaga ama kafaaradu inay ku waajibayso khata'ana ka waajibayso marka jamaahiiru ahlicilmi waxay mareen yacni markaa xagga kafaarada isku mid bay ka yihiin laakiin waxay ku kala duwan yihiin xagga dembiga ku kala duwan yihiin aayadda intan lagu khatimay waman caada fayantaqimu allahu minhu maaha hadduu ku noqdo mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad inaan kafaaradii fuulayn maaha markastuu ku noqdo kafaarada sidii bay yacni markaa looga rabaa oo ay u fuulaysaa hadduu ka kafaaro guday tii hore oo haddana ku laabto uu ka kafaaro gudaya waana inuu ka toobad keenaa uxilla lakum saydu lbaxri wa tacaamuhu mataacan lakum walisayaara allah wuxuuhi uxilla lakum waxaa laydin xalaaleeyey saydu lbaxri ugaadha badda wa tacaamuhu iyo cuntadiisa waxaa baddu soo tuurto isagoo bakti ah ama ku dhex dhinta mataacan lakum ay tamtiican lakum raaxayn laydin raaxaynayo daraaddeed baa laydinku xalaaleeyey idinka laydin raaxaynaayo walisayaarati kuwa socotada ee musaafiriinta ee socdaalkaana loo raaxaynaayo wa xurima calaykum waxaa laydinka xaaraantinimeeyey saydulberri ugaadha berriga maa dumtum xuruma yacnii muddada aa muxrimiinta tihiin oo xaj ama cumro aa ixraaman tihiin oo xidhan tihiin amaba aa xaramka gudihiisa ku sugan tihiin waataquu allaha allah ka baqa aladii kaasoo ilayhi tuxsharuun xaggiisa laydiin soo ururinaayo jacala allahu alkacbata albayt alxaraama qiyaaman linnaas jacala allaahu allah wuxuu ka yeelay alkacbata kacbada albeyt alxaraama ka bedelo beytka xurmada leh wuxuu ka yeelay ama ku bayaamiyo cadfu bayaan ka dhig albeyt alxaraama beytka xurmada a ah kacbada albeyt alxaraama beytka xurmada a ah qiyaaman linnaas wax dadka markaa masaalixdooda ku qunto diin iyo adduunyaba ayuu ka yeelay washahra alxaraama bisha xurmada leh waa bilaha xurmada leh oo dhan baa loo jeedaa mid gaara lagama tilmaamaayo asha ku jirtaa jinsiye ah oo bisha xurmada leh jinsigeedu afartiiba ku dhacaysa wuxuu ka yeelay yadana qiyaaman linnaas waalhadya hadyiga markaa xaramka loo soo hadiyeynayo xaramka lagu qalaayo ee xilliga laga soo kaxaynaayo iyagana wuxuu ka yeelay qiyaaman linnaas wax dadka masaalixdoodu ku qumayso diin iyo adduunyaba waalqalaa'ida xaramka waxa loo soo wado ee qorta wax loo soo sudhaayo si markaa loo garto xaramka in loo wado yadana wuxuu ka yeelay qiyaaman linnaas intaba waxaa ka dhaxaysa qiyaaman linnaas oo washahra alxaraama saddexda dambe waxaa lagu cadfayaa yacni kacbada lasoo sheegay dalika litaclamuu ana allaha yaclamu ma fi alsamaawaati wama fi lard dalika kaasi wuxuu u xasilay oo u dhacay litaclamuu si a u ogaataan oo allah saa u sharciyey anna allaha inuu allah yaclamu og yahay maa fi samaawaati waxa cirarka ku sugan dhammaantood wamaa fi lardi waxa dhulka ku sugan dhammaantiin siaad taa u xaqiiqsataan oo u ogaataan wa anna allaha bikulli shayin caliim iyo inuu allah wax walba u cilmi badan yahay iclamuu ogaada anna allaha allah shadiidulciqaabi ka ciqaabkiisu daran yahay inuu yahay wa anna allaha iyo inuu allah ghafuurun dembidhaaf badan yaho raxiimun naxariis badan yahay maa cala alrasuuli ila albalaaq rasuulka korkiisa ma ahaanin ila albalaaqu gaadhsiin mooyaane wax kale ma ahaan ay ila tabliiqu baa loo jeedaa wallaahu allah yaclam waa ogyahay maa tubduuna waxaa muujisanaysaan wamaa taktumuuna iyo waxaa qarsanaysaan aayaddan uxilla lakum saydu lbaxri wa tacaamuh badda ugaadheeda waxaa loo jeedaa waxa markaa kalluunka badda ku sugan waa waxa badda uun ku dhex noolaada ee haddii biyaha laga saaro dhimanaya ya maa laa yaciishu ilaa fi lbaxri ayaa noqonaya sayd saydulbaxri noqonaya ugaadhi badda marka waxa weeye ugaadha baddu waxay idin tahay mid xalaal idin ah walow muxrimiin baa ahaateen ama yaydan ahaan itlaaqan bay idinku xalaal tahay saydulbaxri garannay waa maa laa yaciishu ilaa fi lbaxri wixii berribiyoodii ma soo gelayaan berribiyood maxaa la yidhahdaa berri maa'i berri maa'i ama berri biyood waxaa la yidhaahdaa waa waxa marna badda ku noolaado oo gala marna ka soo baxo berriga markaysa markaa xamaarta oo berrigana ku noolaan kara walow markaa badda ha u bato ama biyo ha u bato webiye ha noqoto ama bad ha noqoto kay doonto ha noqoto hadduu labadaba markaysaga markaa marba mid ku noolaan karo mar baddana geli karo oo ku dhex noolaanayo marna ka soo baxayo oo bannaanka markaysaga hadduu doono imanayo kaasi saydulbaxri soo geli maayo qowl shaadoo odhanayaa jira oo taabiciinta qaar laga soo naqliyey hadduu badda u badan yahay oo laakiin berriga in yar ay noqoto wuxuu u soo baxaya naadira wuxuu raacayaa saydulbaxri laakiin qowlkaasi waa shaad saas aawadeed jamaahiiru ahlicilmi waa khilaafeen jamaahiiru ahlicilmi salafan wa khalafan ya madaahibta afartii ka mid yihiin waa khilaafeen qowlkaas waxay yidhaahdeen sayd lbaxri waa maa laa yaciishu ila fi lbaxri oo waxa ah biyaha markaa waxbaan yani markaa baxri marka leeyahayna webiga iyo baduba waa soo gelaya waxa iyagoo keliya ku dhex noolaanaya ya ayaa markaa layahy hadii biyaha laga saaro yani dhimanaya kaasi markaa waa idin xalaal walow muxrimiin ba ahaatee acaamuhu maxaa looga jeeda acaamuhu waxaa looga jeeda wixii badda ku dhex dhintay lama ugaadhsan waxna dee waa lala soo baxay oo bixitaankii lala soo baxay ee lala soo saarayuu markaa ku dhintay waxna horuu badda dhexdeeda ugu dhintay dabeedna isagoo daafiyo iska sabaynaya oo bakti ah ayaa ama baddi soo tuurtay ama badda isagoo dul sabaynaya oo bakti yahay baa la qaatay kaasi waxay noqonaysaa waa acaamuhu waa cuntadii badday noqonaysa hmm oo wixii badda gudaheeda ku dhintay marka kii darayga ahaa ee markaa lala soo baxay markaa dhintay iyo kii hore ugu dhintay labada mid walba waa xalaal mataacan lakum walisayaara wa xurima calaykum saydu lbari maa dumtum xuruma ugaadhii berriga waa laydinka xaaraantinimeeyey muddada aa xurumka tihiin aa muxrimiinta tihiin ya amaba xaramka aa ku sugan tihiin ma waxaa laga qaadanayaa hadduu markaa muxrimba yahay inaanu wax ugaadha oo berriga ah cuni karin hilibkeeda culammada qaar waa ka qaateen oo waxay yidhaahdeen itlaaqan uma cuni karo cala alitlaaq hadduuba muxrim yahay walow isagu yaanu ugaadhsanba yaa ama isaga yaa loo ugaadhinba sabab yaanu ku yeelan xaaraan bay cala litlaaq ka tahay qaar baa yidhi laakiin qowlkaasi qawi maaha waa daciif waxay khilaafsantahay axaadiista qaarkood bay khilaafsantahay axaadiista qaarkood ayuu khilaafsan yihi sawaabku waxay tahay inuu isagu ugaadhsadaa uma bannaana bacdi kale waxay yidhaahdeen haddaanu isagu ugaadhsanin cid kale ay ugaadhsiga samaysay walow isagaba ha loo ugaadho waa u bannaanta waayo isaguma ugaadhsan taasina waa qalad maxaa saxan waa in la yidhaahdo isagu inuu ugaadhsadaa uma bannaana haddii markaa cid kale ay ugaadhsigaa samaysay oo isaga aawadii loo ugaadhay ama sabab uu ku lahaa markaana xaaraan bay ka tahay waxaa jira laba xadiis oo markaa labaduba saxiixa ku sugan yihiin xadiis wuxuu tilmaamayaa waa xadiiska yacni markaa sheegaya nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisa oo muxrimiin ah oo uu la socdo abi qataada saxaabigii la odhan jiro isagu muxrim aan ahayn ayaa meel iyagoo ku sugan ayaa waxay arkeen eh, yani markaa ugaadh bay arkeen inuu farow ahaabaan baan u malaynaya markay ugaadhii arkeen ayaa dee markaa umay tilmaamin way yaro qosleen waa maxay buu yidhi umay sheegin isagaa hareeraha eegay wuxuu arkay markaa ugaadhii buu arkay dabeedna isaga waa booday yacni waxa weeye waxbaa ka dhacay yani markaa ma warankii buu ahaa mise leebkii markaasu ii dhiiba markaasa ma kugu caawin isagaa soo degay dabeedna wuu qaatay waa ka daba cararay waa soo dilay waa keenay markuu keenay markaa hilibkii u keenay ayaa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam hal minkum axadun ashaara ilayhi aw acaana fii qatliha miyuu idinka mid yahay ruux u tilmaamay ama ku kaalmeeyey dilka la dila qaaluu laa waxay yidhaheen maya wuxuu yidhi kulu cuna ayuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam nebiguna wax ka mida ayuu cunay taasi waa mid weeye oo bukhaariiyo muslim baa soo wariyey xadiis kale waa xadiiska sacbu bnu jasaama oo wuxuu isaguna sheegayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisa yacni qayb ka mida oo wada socda oo markaa muxrimiin ah ayaa meesha abwaa la yidhaahdo ama wadaan la yidhaahdo ayay degeen wuxuu ka arkay wejigoodii wejiga rasuulka sala allahu alayh wasalam wuxuu ka arkay xoogaa kollay yacni markaa in yacni markaa dee gaajo iyo wax jiraan ayuu ka dareemay markuu caynkaa ka dareemay ayuu dabeedna markaa ugaadh buu soo dilay deedna waa u keenay nebigu waa ku diidey markuu ku diiday wuxuu arkay yacni inuu nowcan maa si uu yara yara dhibsaday markaa diidmada uu diiday markaasuu innaa lam naruddahu calayka ila annaa xurum wax kale kuugumaanu diidin inaanu muxrimiin nahay daraaddeed baanu kuugu diidnay taa waxay culammadu ku xambaareen inuu markaa uga jeeday inuu iyaga ugaadhan u soo dilo muraadkiisu inuu ahaa xadiis kaleoo markaa imaam axmed iyo ay soo wariyeen abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa'i culamada qaarna ay quweeyeen inkastoo culammada qaar ay sanadkiisa ka hadleen wuxuu sheegayaa saydulbarri xalaalun lakum wa antum xurumun maa lam tasiiduuha aw yusad lakum xadiiskana bacdu ahli cilmi baa quweeyey wa acalahu bacduhum xadiisku wuxuu sheegayaa ugaadha berrigu xalaal bay idiin tahay idinkoo muxrimiin ah maa lam tasiiduuhu aw yusad lakum waa xadiisu jaabir ibni cabdillaah imaam axmed iyo abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa'i baa soo wariyey yacnii ugaadha berrigu xalaal bay idiin tahay idinkoo muxrimiin ah haddii aydaan idinku ugaadhsan aw yusad lakum ya haddaydaan idinku ugaadhsan ama idinka aawadiin aan ugaadha laydiin markaa laydiin soo dilin oo maqsuudku idinka aanu ahayn way idiin bannaan tahay calaa kulli xaal adiladaasaa kala tafsiilinaysa sidaas aawadeed cala muxaram ugama aha inay hilibka ugaadha cunaan ugaadha berriga markay muxrimiinta yihiin laakiin iyagu inay ugaadhsadaan baan u bannaanayn hadday marka waxaweye ka qayb qaataanna oo ay cid ku caawiyaanna E, ama tusiyaan ama ku kaalmeeyaan yadana xaaraan bay ka tahay haddii iyaga aawadood ugaadha loo soo dilayna xaaraan bay ka tahay laakiin cid kale oo xalaali hadday dilato waa inay iyaga aawadood u soo dilin hilibkaa waxway ka cuni karaan dhibina kuma sugnaa laqbada kale waxaynu soo mari doonaa darsi kale awalkiisa halkaa inagu joogo in sha allah wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk